alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii lixaad ee ka mida kitaabkii kitaabu towxiid aladii huwa xaqullaahi cala alcabiid ou iska lahaa sheekh moxamed bn cabdilwahaab atamiimi raxmatullaahi caleyh wuxuu ka bilaabanayaa baabka shanaad ee ah baabu ducaa'i ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah wuxuu baabkan ka kooban yahay saddex adilaahu musanifku uu sheegay hal aayad iyo waxaa weeye iyo laba xadiid ayib baabu ducaa'i yeeriddii ayuu u baab yahay dadka loogu yeerayay ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah inay qiraan macbuud xaq lagu caabudaa inuusa jirin alla maahe ciwaankan musanifku inuu sameeyo aad bay u qurux badnay sababtoo ah marka hore wuxuu ka soo hadlay towxiidku ahmiyadda uu leeyahay inay waajib tahay in la towxiidsado fadliga towxiidku uu leeyahay arrimaha noocaas ah iyo in laga fogaado wixii towxiidka kaa burinaya sida shirkiga oo kaleeto oo laga cabsado arrimaha markuu ka soo hadlay haddee barwaaqada noocaasa ah haddaad gaartay oo ilaahay towxiid kugu galladaystay towxiidka wixii ka soo horjeedayna ilaahay kaa ilaaliyo shirkiga ah nicmada noocaasood haysatid dadka inaad ugu baaqdid oo gaarsiisid ayuu ciwaankan kaga hadlaya marka dadkaad waxaad ugu yeeraysaa ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah inay qiraan ilaah xaqu inuusan jirin allaah maahani ayaa dadka ugu yeeraysaa hadday yihiin dadkaasu dad gaala ah iyo hadday yihiin muslimiin intaba qaabka unbaa kolay kala duwanaan ayib iyo wa qowlillaahi ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeya uu yidhi qul waxaad dhahdaa nebi muxammedow haadihii tani sabiilii waddadaydii weeye adcuu xaal aan dadka ugu yeerayo ilallaahi alle xaggiisa calaa basiiratin aqoon dusheed xaal aan ku sugnahay aniga intaasaa i qoran laakiin nusakh badan waxaa ku qoran ana aniga iyo waman dadkii ittabacanii i raacayba wa subxaanallaahi ilaahi baana xumaan ka hufan wamaa ana anuguna almushrikiina mushrikiinta kama tirsan intaasaa ku qoran inay intaasu sax ahayd in lagu qorana ma idii qoran taha intaa dambe ah. Ah. ana waman ittabacanii idima qoran soo maaha ayib musanifka asalkiisii inay ku qornaydna waxaa ku tusi doona masaa-isha kitaabka markuu marayo ana waa man itabacanii wa subxaana allahi wamaa ana min almushrikiina masaa-ishuu ku dari doona marka waa kitaabkan hadda kuma qora laakiin saas in lagu daray sax ahay halkaa waxaad u jeedaa ilaahay nebi moxamed amar buu siiyey u fiirsada ayadan qul waxaad dhahdaa haadihi sabiilii kow adcuu ila allaahi labo calaa basiiratin saddex ana waman itabacanii wa subxaana allaahi wamaa ana min almushrikiin meeshaa marka waxaa ka soo baxay haadihii tani sabiilii waddadaydii weeye sidaa dadka u sheeg waddadayda aniga nebi moxamed aan hayaa waatan oo ah sabiilu lambiyaa oo waddadii ambiyada oo waddada ambiyadu maxay ahayd waa addacwatu ila allah dadka in loogu yeero ilaahay xaggiisa lagu xiro markaasuu nebiga waxaa liy waxaad dhahdaa adcuu ilaallaahi calaa basiratin u fiirso adcuu ilallaahi qofka markaad dad diin ugu yeeraysid dhowr qodobba waa muhim koow waxaa ah oo laga maarmaan ah ikhlaas ilallaahi dar ilahi waa inay kaa tahay waa kow laba waxaa ka mid ah dadka aad u yeeraysid xaggee ugu yeeraysaa dadka u waddaa ilallaahi kow waxaa tahay qof dhawaaqayoo yeeraya labo dadka waxaad ugu yeeraysaa ilallaahi ayaad ugu yeeraysaa ayib calaa basiiratina waa maxay aqoon ayaan dusheed ku sugnaa calaa basiiratin oo marka aan dadka diinta ugu yeerayo iyo markaan ilaahay caabudaya labadaba waxaanan aqoonteeda lahaynna dadka ugu yeeri maayo waxaanan aqoonna ilaahay ku caabudi maayo labadaba waxaa laga maarmaana caabuditaankaad ilaahay caabudaysid aqoon inaad u leedahay haddaad salaad tukanaysid haddaad soomaysid haddaad xajinaysid haddaad waa kaas haddaad dad diin ugu yeeraysidna masaladaa qofka ugu yeeraysid diinto dhan inaad garanaysid laazim maaha masaladaa qofkaaad ugu yeeraysid waa inaad aqoonteeda adgu leedahay haddaad qof rabtid salaad inaad ka saxdid waana adigu salaada garanaysid haddaad rabtid masalo soona inaad qofka ka saxdid hal masalo ka mid ah waa inaad adigu masalada aqoonteeda leedahay calaa basiiratin marka waa muhim masaladaas calaa basiiratin culimmadu waxay leeyihiin qofku markuu dadka diinta ugu yeerayo dhowr qodob dhowrkaba waa laga maarmaan kow masalada uu dadka ugu yeerayaa asagu aqoonteeda inuu leeyaho calaa basiiratin kaga dul sugan yahay labo qofkan uu dadka diin uu diinta ugu yeerayana waa inuu xaalkiisa qaymayn karo curfigiisa iyo dhaqankiisa iyo caadadiisa iyo waa inuu qaymayn karo oo calaa basiiratin u leeyahay maalan qof baa rabta haddii inaad u sheegtid muslim inuu yahay inuu gaal yahayna ma kala taqaanid waxay leeyihiin qaab loola kala hadlo muslimka iyo gaalka gaal sigaar cabahaya ama aan salaad tukanaynin odhan maysa niyahow salaad tuko sigaarkana iska daa sababtu waxaana waa farac laa ilaha illa lahu baa ka maqan qofkaan waa inaad laa ilaha illa lahu marka hore u sharaxdid laakiin muslimka haddaad labadaa ku aragto waad ka qabran war niyahow sigaarkaana iska daa waxaa weeye salaadana tukaad ku odhanaysaa marka qofka aad diinta ugu yeeraysid xaaladiisana waa inaad qaymayn karto garanaysi masaladaasina waa muhim waxaa kaloo muhim ah ee dariiqada iyo wadada aad u maraysid ayadana waa inaad garanaysid oo haddaad aqoontiina leedahay qofkiina xaaladiisi aad qaymayn kartid laakiin wadadii ay kaa dhunsantahay aad u mari lahayd ayada laftirkeedu waa dhib inteeda la-eg iyo xaaladda meesha ka jirtana waa inaad dareemi karti waxoo dhan waa inaad qaymayn karti sidaa ogeed baan arki xadiidka baabkan ku xiga nebigoo mucaad meel u dirahya lana dardaarmaya dadku u dirayana u sheegaya saasaad u tegi doontaa qolyo ree yamaneeda waa ahlu kitaab dhaqankooda iyo curfigooda inuu sii ogaada iyo waxay haystaan oo usii diyaargaroobaa la baraya marka calaa basiiratin aqoon dusheed baan uga sugnaha waxaan anigu dadka ugu yeerayo aqoon dusheed baan ugu sugnahay qofka aan wax ugu yeerayo waa qaymayn karaa aqoon dusheed baan ku sugnahay xaaladda iyo waaqica meesha ka jira waxyaalahaas dhan qofku waa inuu qaymayn karo majaalka dacwada iyo meesha uu dadka ugu yeerayayo ujeedada labadaba ujeedadu waa ilaahay darti ujeeddadu waa ilaahay darti waa inay kuu tahay marka sidaa awgeed bay culimmadu waxay yidhahdeen qofku markuu danta dadka diinta ugu yeeraya waxaa laga maarmaan ah alcilmu kow oo inuu aqoon leeyahay iyo ikhlaas dar ilaahay inay ka tahay calaa basiiratin intoo way isla soo gelayaan aqoon ayaan ku dul sugnahay yaa waaye cidda aqoonta ku dul sugan ana waman itabacanii aniga iyo dadka i raacayba aniga iyo dadka haddaba nebi maxamed haddaad raacsan tahay ku dadaal dariiqii nebigaagu uu ku sugnaa inaad ku sugnaatidoo ah calaa basiirati waxa aad samaynayso ilaahay ku caabudaysid aqoonteeda u yeelo waxa aad dadka ugu yeeraysidna aqoon u yeelo calaa basiiratin ana waman itabacanii subxaana allaahi ilaahay xumaan ayuu ka hufan yahoo ceeb iyo dhaliil iyo in midna male iyo nuqsaan wamaa ana min almushrikiin aniguna mushrikiinta kama tirsani oo ruux mushrikiinta ka tirsan ma ahi ayib halkaasaa marka waxaa ka soo baxay inaan sheegnay qofka in la rabo aqoon inuu ku dulsugan yahay naftiisa aqoon u leeyahay wuxuu dadka diinta ugu yee dadku diinta ugu yeeraya xaaladooda qaymayn karo masaladu dadka ugu yeerayana uu qaymayn karo laakiin dar ilaahay ay ka tahay dar ilahay waa inay ka tahay sabiilii adcuu ila allah haddaba sabiilu lambiyaa wadada ambiyada ilaahi waa addacwa ila allah in dadka diinta lagu yeero weliba calaa basiira aqoon marka waa in aqoon aan kororsanno oo aqoonteenna aynu dhisno can ibni cabaasin cabdulaahi bni cabaas waxaa laga wariyay radia allaahu canhuma anna rasuulallaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalama lamaa goortii bacada uu diray mucaadan mucaad ilalyamani yaman xaggeedana uu u diray qaala nebigu wuxuu ku yidhi lahu mucaad innaka adugu mucaadow ta'tii waxaad u tegi doontaa qowman qolo qolyahaasoo min ahlilkitaabi ahlukitaab ah falyakun ha ahaado awala maa shaykan ugu horreeya oo tadcuu aada ugu yeertid hum ayaga ilayhi shaygaa xaggiisa shahaadatu an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusa jirin qiritaankeeda ila allaahu alla mooyaane wa fii riwaayatin riwaayad kalea waxay ahayd ilaa an yuwaxiduu inay keli yeelaan allaaha alle kow waxa ugu horreeya oo aad dadka ugu yeeraysid towxiidka ha noqoto riwaayo kalea waxay ahayd wa annii rasuulullaahi muslim iyo bukhaari baa wariyey anuguna inaan rasuulka ilaahay ahay u sheeg labadaa qodob ugu yar marka koobaad ilaahay inay waxidaan anuguna rasuulka ilaahay inaan ahay ay qiraan waa kow fa inhum ayagu ataacuuka hadday kugu yeelaan oo kugu ateecaan lidaalika arrinkaas oo laa ilaaha ila allahu muxamadu rasuulullahi ay u hoggaansamaan fa aclim waxaad ogeysiisaayoo bartaa annallaaha alle iftarada inuu ku waajib yeelay calayhim dushooda khamsa salawaatin shan salaadood oo fii kulli yowmin maalin kasta dhexdeeda la tukanayo iyo walaylatin habeen kasta ha u qaadani habeenkiina shan inay tahay maalinkiina shan ay tahay ee macnaheedu waxa weeye maalinkii habeenkii marka la isku daro ayaa shan salaadood salaadoodoo waajiba ah laynaga rabaa salaadaha shanta haddii tawxiidkii ay kaa qaabilaan oo kaa ogolaadaan salaadaha shanta ah maalin kasta iyo habeen kasta in laga rabo arrinkaa u sheeg fa inhum ayagu ataacuu hadday kaa yeelaan ataacuuka hadday kugu ateecaan lidaalika arrinkaas ah, fa inhum ayagu ataacuuka hadday kugu ateecaan lidaalika arrinkaas oo towxiidkii iyo salaadiiba la yimaadaan fa aclim waxaad ogeysiisaa hum ayaga oo aad u sheegtaa fa akhbirhumna waa jirtaa waxaad uga warantaa annallaaha alle iftarada inuu ku waajib yeelay calayhim dushooda sadaqatan sako sakadaasoo tu'khadu laga qaadayo min aqhniyaa'ihim kuwooda hodanka hodankaahee waxhaysta oo fa loo celinayo calaa fuqaraa'ihim saboolkooda baahan ee aan waxba haysan fa inhum ayagu ataacuuka hadday kaa yeelaan lidaalika arrinkaas oo ay kaa yeelaan towxiidkii salaaddii iyo sakadii saddexdaba fa iyaaka adiga iyo waxaan idiin kala digayaa wa karaa'ima amwaalihim xoolahooda kuwa maamuuska iyo sharafta leh wataqi iska ilaali mucaadow dacwata almadluumi kan laga gardaran yahay habaarkiisa iyo aweytidiisa iyo asmadiisa fa innahu amar yashaaniye laysa ma ahaan baynahaa baryadaas iyo wa baynallaahi alle dhexdii xijaabun wax astur ah akhrajaahu xadiidkan bukhaari iyo muslim ayaa wariyey mucaad ibnu jabal nebigu wuxuu diray sanadkii sideedaad oo hijriga ama sagaalaad ama tobnaad qeyrkoodna waa la sheega yaman buu nebigu u diray calayhi salaatu wasalaam waxaa lala diray inuu diinta ilaahay gaarsiiyo qaadi iyo xaakim kala saarana uu noqdo dacwadana ugu yeedho mucaad markuu nebigu diraya calayhi salaatu wasalaam waa la dardaarmo u fiirsada sida nebigu mucaad ula dardaarmay wuxuu ku yidhi mucaadow waxaad u tegi doontaa qowman min ahlilkitaab ahlu kitaabka markaa joogay yaman deganaa yuhuudiya kiristaan bay ahaayeen cid kalea la deganayd oo qolyo mushrikiinta carabiyadaa ah la deganaa laakiin waxaa meeshaa ku badnaa yuhuud iyo kiristaan baa ku badnaa oo deganaa mucaad marka waxaa loo sheegay dadkaan aad u tagay siduu ahlu kitaab maxay ka dhigan tahay in loo sheega intaa waxay ka dhigan taha ahlu kitaabka iyo mucaad qoladan uu ka dhashay oo carbeed oo degan ardulxijaaz oo maka iyo madiine degan isku si loola dhaqmi maayo sababtoo ah qolyahan ree maka iyo reer madiine iyo markaa joogay oo carbeed niman mushrikiin ahoo asnaamta caabudo wax diina aan garanayn bay ahaayeen laakiin nimankan mucaad uu socdo ahlu kitaabka ah waa niman kitaabtii hore lagu soo dejiyey ambiyadooda oo kitaabkii injiilaha iyo towraad wax ka garanaya oo nebi maxamed tilmaamihiisii kitaabtooda ay ku qoran tahay oo waxyaalo badan oo laga yaabo shubahaada inay qofkii ku furaan marka waa inaad u diyaargarowdo aqoonteeda leedaho cidda aad u tegaysid waxa ay haysato oo awood u leedahay waa inaad garanaysid haddii kale waxaa imaan rag saxaabaah oo nebigu uu meel u diray baa waxaa ku dhacday in nin su-aal ay weydiiyeen qolyaha ahlu kitaab oo yidhaahdeen diinta aad noogu yeeraysin soo diinta sheegaysa maaha maryamo binti cimraan iyo nebi muuse inay walaalo ahaayeen yaa ukhta haaruuna lagu hayo nebiyulaahi haaruun iyo waxa weeye maryama inay walaalo ahaayeen intaasoo qarni baa udhexaysiiya sano maryamo iyo haaruune kitaabkiina qur-aankana waxa ku qoran inay walaalo yihiin waxaase annaga hadda diin nooga dhigaysa rabtaa inaan nebigeena ku rumayno saxaabiga hawsha waa ku xihanta marka wuxuu sameeyuu garan waaya mana garanahayo qur-aankiina yaa okhta haaruuna wuu ku arkay laakiin haaruunkana waa kuma ma wixbuu garan waayay isma dhariijin ismana maqiiqunoo wuxuusan aqoonteeda lahayn ma samayne meeshiibuu ka noqdo nebiguu aaday sal alla alay slam nebi allow hawshaana la igu yidhi haa xal ah markaasuu nebigu yidhi maxaad ugu sheegi weyday inay dhaqan u lahaayeen caruurta u dhalata ayay waxay ugu magacdari jireen dadka wan wanaagsan hadeerba soomaalidu way sameeyaan shaafici iyo cali iyo abubakar iyo solo lama baxo shaafici imaamu shaafici bay ugu magacdarahayaan qaar baa waxa la cumar faaruuq maxaa loola baxay cumar cumar ibn khadaab baa loogu magacdaraya marka yaa ukhta haaruuna haaruunka la sheegayo oo qur-aanku sheegay nebi haaruun maahane nin la magac ahaayoo loogu magac daray bay maryama la dhalatay sidaa maxaa ugu sheegi weydiyo nebigu sal lay slam khalaas qaar ka mid a ah saxaabada su-aalay ku fureen gaaladu diin bay u sheegeen markaase waxay ku yidhaahdeen waxaan ku weydiinaynaa neef arya hadduu kaa ilaahay dilo oo u baktiyo maxalaal baa suyir maya neefka arigaa hadduu ilaahay dilo oo sidaas u baktiyo ilahay nafta ka qaado xalaal maaha suy ma ah okay adigu haddaad disho inta soo qabato dhegta dhiigga u darto bismillahi allahu abar waaaddaho waa aad berayse ka waransiyo waa xalaal marka adaa ilahay ka fiican miyaa ku yidhahdeen oo ilaahay kuu dilana waa bakti ka adigu dishid iyo moxamedna waa xalaal waxaase caqliga naga dhaadhicinaysaa shiq saxaabigii war maxaa sameeya wuxuu ku khasbanaada asna inuu soo noqdo nabi allow hawshaanaa taagan ilaahigii neefkana abuuray annagana abuuray baa wuxuuna faray waxaan magaciisa lagu bilaabinoo gowrac sharciga la marin inaanaan cunin maxaasaa ugu sheegi weyda qaabkaasaa loo tarbiyanaya marka macaad marka waa la dhisayaa sidaa ogeed qof mar haddaad meel u diraysid ama dacwoiyo diin faafi ku dheh ama wax caadiya u dir xataa haddaad leedahay suuqa wax iga soo qabo soo ma tilmaantid halkaan mar dhankaan ka bax sebanka mar sigiska mar halkaa mar halkaa ka soo noqo halkaa ka soo gal saas wax u soo qaad baad leedahay waa wax caadiyo lagu yaqaano haddaad diin u diraysidna ood leedahay orod diinta wakiil iga sii noqo dadka diinta ilaahay gaarsiina dadkii iyo dhaqankoodii iyo waxa meesha ka jira iyo diinta uu dadka ugu yaraya intaba qofku waa inuu garanayo marka nebigu mucaad wuxuu ku yidhi ahlu kitaab baad u degi doontaaye ogow nimankii carbeed ee jaahiliinta ahaa ee wataniyiinta ahaa maaha raggaad u tegaysa rag basil oo wax badan haystaad u tegaysaa aqoonahe shubahooyina inay kugu furaan baa laga yaabaa diyaargarowgeeda lahow wuxuu nebigu mucaad u sheegay tartiibu lwliyaat qofka markaa diinta ugu yeeraysid diintaa aad qofka ugu yeeraysid way kala horeysaa say u kala sarraysaa loo kala hormarinaya qof aadan towxiidkii ka dhisin salaadda ku bilaabi maysi qof aan salaaddii aad ka dhisinna odhan maysi waxa weeyaan xajka aad sidaa awgeed nebigu wuxuu u sheegay towxiidka dadkaas ugu yeer towxiidkii hadday kaa ogolaadaan wax kale markaasaad uga gudbaysaa laakiin ayagoon tawxiidkii ogolaan salaad ugu yeeri salaad ugu yeeri sida awgeed ba waxay yidhaahdaan waagi hore hawshaasaa fudud laakiin hadda dadka waxaa laga yaabaa wakhtiga waa isbedelay qofka markaa diinta ugu yeeraysid adoon tawxiidkiiba ugu yeerin ma u sharixi kartaa marka horeeto hadduu diinta soo galo wax laga rabo haddaad diinta iyada soo gashayd salaad baa lagaa rabaa oo soom baa lagaa rabaa oo sakaa lagaa rabaa oo xaj baa lagaa rabaa oo haddii lagaa fursan waayo jihaad baad aadin oo gabadhi lagu yiraha diinteeda waxaa qabta afar naagood in la guursado oo keliya waxa weyaan haddii ninkaa reer kale u bahdo kula guursan karaa ma usii sharxi kartaa arrimaha noocaasa culamada qaar baa waxay lein wax mushkilaa ma leh maadaama laga yaabo hadda tawxiidkii haddii loo qabto keli ah intii dambena loo sheegin markuu tawxiidkii qabsada haddii intaa durba loo sheego diinta uu ka baxayo hadhow markuu inta kala ogaado haddii haddeer musbaqan loo sii sheegoo lagu sii qanciyo maadaama wakhtigii isbedelay culamada qaar baa waxay wax dhiba ma qolna waxay le sidii nebigu ku taliyey sal alla alay waslm baa taagnaanoo towxiidka unbaad ugu yeereen marka hore markuu towxiidka qabsado baad leedahay towxiidkii intaana ka dhalatay kow towxiidkii hadday qabsan waayaan hadda ma jirta salaad laakiin towxiidka hadday ogolaadaan waxaad u sheegaysaa salaad inay tukadaan maalinkii shan jeer bay tukanayaan salaadaas hadday ayadiina kaa ogolaadaan waxaad u sheegaysaa sakada sakadaas yaa laga qaadayaa dadkooda waxhaysta yaa lagu celinayaa kuwooda saboolka ah xikmadda dacwada ka mid tahay ma uusan odhan nebigu sakada inta ka soo qaadid aniga madiine igu keen anaa madiine ku habaynayay laakiin wuxuu yidhi isla ayagii reer yamaneed kuwooda waxhaystana ka qaad kuwooda baahanna ku celi haddii laga qaadi lahaayo sakadii inta laga aruuriyey madiine la geyn lahaa waxay odhan lahayeen war nimankii hadda tawxiidkana waa noo qabteen xoolihina waa naga qaatay laakiin hadii la yidhaahda idinku iscaawiyo waa iskaashi bulsho iyo dadkiina masaakiinta inaad caawisaan hebelo waa lagaa qaaday walaalkaa iyo adeerkaaba la siiyey wax ishkaaliyaa iyo dhibinaysa inaysa dareemin baa meesha ka baxaysa ayb meeshii waxaa ka soo baxay marka arkaanulislaamku waxaa naqaanay towxiidka shahaadateynka ah iyo salaada iyo soonka iyo zakada maxaa inoo dhiman shahaadateynkii iyo salaadda iyo zakadii saddex baan hadda hayna xajkii iyo soonkii labadaasaan oo dhima soo maa loogu sheegi waay culimmada qaar baa waxay yidhaahdeen lama waajib yeelin waqtigaas laakiin sax ma ah sanadka mucaad la diraya ama waa sideedaad ama waa sagaalaad ama waa tobnaad waqtigaasna xaj iyo soonka labaduba waajib bay ahaayeen culimmada qaar baa waxay leeyihiin waana ra'yiga ugu qurux badan waxaa saddexdan loogu sheegay qofka gaalka ah ee nebi ciise ilaahay u aaminsan ama cusayr inuu wiil ilaahay yahay aaminsan ama mushrigaahee asnaamta caabudaya mar hadduu ka soo fuqay wixii uu ku dheganaa oo laa ilaaha ila allaahu uu yidhi oo tawxiidkii qirtay oo nebi maxamed nebinimo u qiray in markaa salaad uu qaatana waa u fududa salaadiioo wax maalinkii shan jeer soo noqnoqonaya ah shan jeer maalinka oo laga yaabo weyso iyo qubays iyo waxyaalo badan inay wadato qofka qaabilay zakadiina bixiyey oo nafta bani aadamka la ogyahay xoolaha inay aada ugu dhegan yihiin oo ogolaaday inuu naftiisa xoolaha inta ka soo gooya dadka wax ku caawiyo xajka iyo soonka haray waa u fududaanahaya sababtu waxa weeye xajku laba qaybood buu ka kooban yahay waa xoolo inaad bixisid jirkaagana aad xajkii geysid soo saas maa waa cibaada badaniya maaliya waa cibaado ka kooban xoolo inaad bixisay iyo adigiioo lafahagi meesha isgeeyey sakaduna maxay ka kooban tahay waa cibaada maaliya xoolahagii baad bixisa qofkii marka zakada soo bixiyey xajkana xoolo ku bixi waa u fudud qofka soo towxiidsaday oo soo salaaday oo sakeeyey oo intaas oo naftiisu waxay jecleed oo xoolaha ha bixiyey bil rabadaan sodon bari qad habeenkiina wax cun oo suxuuro weliba waa u fududaanaysaa marka markay tahay min baabi tacliim oo dadka wax la barayo arkaanu islaamkao dhan waa la baraya laakiin qofka markaa diinta ugu yeeraysiyo oo rabta inuu soo galo meesha waa kala horeeyaanoo tawxiidka ugu horeeya oo salaadaa ku xigto oo ku xigto markaa kabacdi baa kuwa kale loo gudbaya nebigu wuxuu tilmaamay mar hadday sakadii kaa ogolaadaan adigaa sakada ka soo aruurinaya fa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim xoolahooda kuwa maamuus kale oo ay jecel yihiin iska ilaali ha ka qaadini qofka sakada aruurinayana waxaa laga rabaa waddo kan sakada laga qaadanayana waxbaa laga rabaa kan sakada aruurinaya waxaa la rabaa dadka uu sakada ka aruurinaya inuusan dulmin maalan qofka haddaad xoolihiisa isha marisay aad ka qaadays oo neefku ugu jeclaa tirada waa kaa qaadaya karaa'imu amwaali waxaa soo gelaya waa jamcu kariima neefka wanaagsan oo qofku jecel yahay xoolaha sida loo jeclaadana dadka qaarba waa nooc qaar waxay ku jeclaadaan inuu neefkaanu yahay neef caana badan neef caana badan inuu yahayoo caanahaasu intifaacsanaya caanuhu ku jecel yahay karaa'imul amwaal bay soo gelayaan dadka qaar baa xoolaha waxay ku jecel yihiin inuu neefkaanu yahay neef qoor ah oo qoortaas iyo qaabka u baxay buu jecel yahayoo geeliisaaba laga qoortaayoo neefkii ugu qoor badnaabaa waa ka kaxaynaya karaaimul amwaal wey kama qaadi karti dadka qaar baa waxaa laga yaabaa inay xoolaha karaa'imta ku fiiriyaan neefkan xagga hilibka oo waxaa laga yaabaa ama wuu gadanayaa oo kaleeto iyo manaafic kaleeto karaa'imul amwaal ka qaadi mayse xoolaha qaar baa waxaa laga yaabaa karaa'imul amwaal inay noqdaan xagga dhogarta oo inagu dee soomaalidu xoolama intifaacsatee carabtu xoolaha haragooda iyo dhogortooda iyo waxoo dhan way intifaacsadaan neef dhogor badan marka haduu yaho dhogortiisa uu jecel yahay karaa'imul amwaal wayaanoo ka qaadi mayse marka ashyaadaasoo dhan baa soo gelaysa ashyaadaasoo dhan baa soo gelaysa xoolihii marka intaad isha marisi neefkii ka dhaqaaqaya haddaad ka qaadid waa dulmi asagii sakada bixinhayana intuu xoolihii ishi mariyo mid muquuna oo allow kaageeah oo ku qur-aanka alla ku sheegay walastum biaakhidiihi ilaa an tuqmiduu fiih ku hadii adigaba lagu siiyo aadan qaadan lahayn ina indhaha isu qabatid ma ahane foolxumadiisa ama waxa weya baaqiminimadiisa ama noocuu yahay liinaantiisa adiguna dadka hasiin adiguna dadka hasiin adigana marka isgaro wax bixinaya qofka wax aruurinaya saaciga hoose ah kada aruurinayana waa inuu wax garto dadka uusan dulmin ka waran haddii neefkii ka dhaqaaqaya uu kaa qaado haddaad adigu ku qanacsantaho dhiibtay oo adiga go-aankaaga uu kusoo fulay wax dhiba maleh waad tihaahdid wax wanaagsan baan ilaahay ugu dhawaanaya kaasaa xoolaha ka dhaqaaqaya qaad wax dhiba maleh laakiin haddaad ka gows haysato raalli ku ahayn oo uu kaa qaado waad tirahdid kaar kugu dhacday waxaad jeceshahay alla kaa qaadi maheblu saakayga qaada waxaa laga yaabaa inuu dulmi yahay arrinkaa uu kuu geystay oo habaarkaaga uu ku dhaco sidaa awgeed buu wuxuu nebigu leeyahay waiyaaka fa iyaaka waxaa weyaan wataqi dacwat almadluum arrinkaasi marka muxuu reebayaa dulmiga waa kaa xaaraam nebigu sakaha ka hadlo laakiin arrinkaana wataqi dacwat almadluum qofka laga gardaran yahay habaarkiisa iska ilaali meel walbuu galaya waalidkaa haddaad caasi ku noqotid soo dulmi ma ah dulmiga horta waxa la yihahda ogow waa wadcu shay fii hayri maxallihi shayga in la dhiga meel uusan ku habboonayn mikrafoonkaasoo looguma talagelin halkaa inuu kusoo jeedo saa wax loogu aqhriyo haddaan sii jeediyo xagga usii jeediyo waa dulmi sababtoo ah meeshii loogu talagalay meel ahaan weeye kitaabkan waxaa loogu talagalay san wax looga akhriyo haddaan dabagediyo luqa ahaan wadcu shay fii hayri maxalli meeshii loogu talagalay meel aan ahayn weeye wax kasta oo wuxuu kaa habboonaa aad kaa mudnaa aadan kula dhaqmin ayaa dulmiga soo gelaya waalidkaa tusaale ahaan muxuu kaa mudan yahi maqal u dhaganuglaan sharfid wax ka maqlid waxa weeyaan ixsaan inaad u samaysid noocuu doonay ha noqdo wanaagsan markaad waalidkaa caasi ku noqotid oo aada waalidkaa ka oohisid oo aada waalidkaa u geysatid soo dulmi maaha idan waalidka haduu ku habaara inkaaro kugu dhacday ku yidhaahdo wataqi dacwat almadluum madluum weeye waalidkaa waad ka gardaran tahay habaarkiisana ayada iyo habaarkaas ducawada habaarka u geystay ilaahay wax u dhexeeyaa ma jirto qof baad wax ka gadanaysa waa dulmiday ama adigii badeecada haystaa dulmiyey ama kii lacagta haystaa dulmiga la yimid wataqi dacwat almadluum masaajidkii baa lagu tukanahayaa dadkii khayr bay wada rabaan sufuuftii hore wada rabaan dadkii baad dhex maraysaa dhib baad u geysanaysaa meeladan xaqu lahayn baad raadinaysaa dulmi baad geysanaysaa wataqi dacwat almadluum inkaar kugu dhacday or meesheeda iga fariiso waa idhiba kan hadduu ku yidhaahdo tobankii dambe oo rabadaan buu ku jira waa cibaadaysanahayo waa dhibtayo ilaahay buu kugu dacweeyey hawshaas waa inkaar iska ilaali wataqi dacwat almadluum meelkiisa xaaskaagiibaad mas-uuliyaddeedii dayacday waxay kaa mudnayd oo karaamo iyo maamuus iyo masaariif iyo marashi iyo meher iyo masruuf wixii o dhan baad ka dayacdo meermeerise ilahay bay kugu dacwaysa kaar kugu dhacday waanu iska agjoogaabay ku tiri odaygiibay gabadhi waxay ku noqotay naashido aan waxba maqlayno orgaba ah oo waxa weeye haw kusoo oranaysa markaseeto baallaha ka rifanaysa inkaar buu ku rida inkaar kugu dhacday tii xumay waa halis ayadon sidaa awgeed iska ilaali kuna dadaal wax walba xaqiisa inaad ilaaliso wataqi dacwat almadluum ka warran qofka adulmiday hadduu gaal yahay lama ogola qofka gaalkaa lama dulmin karo hadduu ku habaara ka warran intaad dulmidid waa mustajaaba lagu soo celin maayo nabigeennaa sheegay sal alh wasalam xataa wain kaana kaafiran gaal hadduu yahay gaalnimadiisu asagay dhibaysaa laakiin ilahay dulmiga ma ogola waa cadaaladda ilahay ka midta marka ha fudaysan bani aadamka inaad dulmidid xoolaha haddaad dulmidid waa la lama ogola ilahay kugu dacweyn karaan wataqi dacwat almadluum marka iska ilaali arrinkaa marka wuxuu ku tusinayaa qofku xoolihiisa uusan raalliga ku ahayn ka ahayn inaad tiraa sakan kaaga qaadaya neefkaanu aad awood u sheegatid dowladnimo waa dulmi wuuna ku habaari karaa ayib can ibni cabbaasin waxaa laga wariyay radia allaahu canhumaa anna rasuula allahi sala allahu aleyhi wasalam lamaa goortii bacaa uu diray mucaadan mucaad ilalyamani yaman uu u diray qaala wuxuu yidhi lahu mucaad wuxuu ku yidhi innaka adigu ta'tii waad u tegi doontaa qowman qolo qolyahaasoo min ahli kitaabi ahlu kitaaba falyakun ha ahaado awala maa shaykan ugu horreeyo tadcuuhum aad ugu yeeraysid hum ayaga ilayhi shayga xaggiisa shahaadatu an laa ilaaha ila allah inay qiraan oo ogolaadaan oo ku dhawaaqaan waliba macbuud xaq lagu cabdaa inuusan jirin ila allah alla mooyaane hadduu qofku yidhahda qalbigaa iga buuxdaa arrinkaas laakiin afka ka odhan maayo laa ilaaha ila allah muxamad rasulahi qalbiga igu jirtaa laakiin afka inaan ka idhahda rajo lagama qaba hadduu yidhaahdo muslim maaha waa gaal waa gaal wey qofkaas muslim ma aha allaahuma hadduusan keri karin mooyaane qof baa laga yaaba inuu ka go yahayba maba karaba wuxuuna inoo tilmaamay inuu arrinkaas ogol yahay waa ka aqbalayna kaas laakiin qof ku dhawaaqi kara oo yidhahdana ma samaynayo ma laga yeelayo wa fii riwaayati riwaayad kale waxayd ilaa an yuwaxiduu inay keli yeelaan allaaha alle oo cibaadada u keli yeelaan iyo towxiidka fa inhum ayagoo ataacuuka hadday kaa yeelaan lidaalika arrinkaas fa aclimhum waxaad oge qofka marka loogu yeerayo mar waxaad ugu yeeraysaa towxiidka asalkiiso waxaad leedaha wax towxiidkan kugu yeeraya marna waxaad ugu yeeraysaa towxiidku wax walba inuu ka horeeyo fa aclimhum waxaad ogeysiisaa an allaaha alle iftarada inuu ku waajib yeelay calayhim dushooda khamsa salawaatin shan salaadood fi kulli yowmin maalin kasta dhexdeeda iyo waleylatin habeen kasta fa inhum ayagu ataacuuka hadday kaa yeelaan lidaalika arrinkaas fa aclimhum waxaad ogeysiisaa annallaaha alle iftarada inuu ku waajib yeelay calayhim dushooda sadaqatan sako maanta sakadii waajibka ahayd baa loola jeedaa sakadii waajibka ahayd ayaa loola jeedaa sakadaasoo tu'khadu laga qaadayo min akhniyaa'ihim kuwooda waxhaysta oo fa loo celinayo calaa fuqaraa'ihim kuwooda saboolkahan ah waxba haysan fa inhum ayagu ataacuuka hadday ku yeela kaa yeelaan lidaalika arinkaas fa iyaaka adiga iyo waxaan idiin kala digayaa wa karaa'ima amwaalihim xoolahooda kuwa maamuuska leho ilqabatada leh wataqi iska ilaali dacwata almadluumi kan laga gardaran yahay baryadiisa iska ilaali waxaa laga yaabaa adoo lagaa gardaran yahay intaad qofkii habaartid oo shay ku habaartid inaad shaygii arki weydid war wataqi dacwata almadluum baan arkay hadda ka hore waana ku ridaya xagebay aadabahashin maxaan ula sayraynaya dacwada kaa tagto baryada ah ama habaar ha noqoto ama barya iyo waxweydiisi ha noqotee shuruud bay leedahay iyo mawaani marka haddaad ducaysatid oo ilaahba ka aqbala waxaa dhici karta in laguu soo dedejiyo islamarkiibaad aragtid in dib lagugu dhigo in meel kaleba ilaahay kugu adiyo balaayo adiga kugu soo socotay ilaahay uu kaaga qabto ayaduna waa suurtagal fa innahu amar yeshaaniya laysa ma ahan beynahaa baryadaas iyo wa baynallaahi alle xijaaban wax astura uma dhexeeyo toos bay ilaahay ugu tegaysaa akhrajaahu bukhaariyo muslim baa xadiidkan wariyey walahumaa bukhaariyo muslim waxaa u sugnaaday can sahli bni sacdinna uga sugnaaday radi allahu canhu anna rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi yowma khaybara khaybar maalinkeedii sanadkii lixaad oo hijriga bay culummada qaar ku sheegaan sanadkii toddobaadna waa lagu sheegaa isdiidi maayaanoo awalkii sanadkii toddobaad iyo aakharkii sanadkii lixaad baa halkaa iska galay khaybarna waa magaalo madiina u dhowo boqol iyo toddobaatan iyo xoogaa u jirtaa dhanka shaam bayna ka xigta kilomiter xaggaasi ka xigta qolyo waxaana deganaa yuhuud ah oo xarun yuhuudeed bay ahayd qolyaha yuhuud weliba ugu halis badan baa deganaa maalinka khaybar buu wuxuu yidhi la u ucdiyanna waan siinayaa arraayata calanka ama bandiiradda qadan berri rajulanin ninkaasoo yuxibbu jecel allaaha alle iyo wa rasuulkiiba wa yuxibu uu jecel yahay hu ninkaas allaahu alle iyo warasuuluhu rasuulkiisuba uu jecel yihiin ninkaasoo yaftaxu uu u furi doono allaahu alle khaybar uu ku furi doono calaa yadayhi labadiisa gacmood intaasuu nebigu inta yidhi khalaas halkaasuu casharkii ku joojiyey isagoo kale ma soo marna intuu cashar u sheegay sabcuuna alfan baa jannada geli doonta bikayri xisaabin walaa cadaab waana ka tega nebigu soo haddana intaanu u sheegay bas casharkiina halkaasa lagu ekeeyey berri calanka waxaan u dhiibi doonaa nin saddex tilmaamooduu ninkaasu leeyahay ilaahay baa jecel rasuulkiisuna waa jecelyihi waa xabad asagana ilaah iyo rasuulkiisaba wuu jecelyihi asaguna waxbuu jecelyahi asagana waa la jecelyahi masalada saddexaad magaaladan khaybar oo dhufayska iyo militari waxa weya xarunta qalcada militari waa qolyahan asagaa ilaahay sabab ugu dhigi doonaa gacmihiisa inuu ku furo saddexdaa waxyaalood buu nebigu sheegay fa way baryeen annaasu dadku habeenkii yaduukuna xaalo ay dhex dabaalanayaanoo falanqaynayaan laylatahum habeenkoodaas ama fa waxay noqdeen annaasu dadkii yaduukuuna ay yakhuuduuna kuwa dhex dabaasha leylatahum habeenkooda ayuhum koodeebaa yuctaa la siin doonaa haa raayada iyo calamka falamaa goortii asbaxuu ay waa bariisteen halkaa maxaad ka dareemaysaa casharka markii loo akhriyay habeennibay ahay markii waagu u bariyey qadow way ku soo kalleheen calaa rasuulilaahi rasuulka alleh dushiisa sala allah aleh wasalam calaa rasuulilaahi ilaahay rasuulkiisa dushi kulluhum dhammaantood yarjuu mid walba isagoo rajaynaya an yucطaa in la siiyo haa calanka leanna hebel lama odhan nin baa la yidhi nin walba marka saaka wuxuu u soo kallahay aniga ha la calankaas xil iyo jaga iyo mansab raadis ma aha laakiin shahaadadaa nebigu uu bixiyey oo ah ninkaas ilaahay iyo rasuulkiisaa jecel asaguna waa jecel yaha nin walba intaasuu raadinaya ee ma aha rag doorasho tartan ugu jiro nin walba u leeyahay anaa jagadaan mudan waa maalinka cumar laga sheego weligay xil iyo jago hal maalin baan jeclaystayba inaan qabtay waa maalinkaasbi sidaa ogeed subaxii markay cubarre nilaf weyn bu waxa la sheegaa dadka markuu dhex neef lo ah oo ari dhex marayoo kale camal buu ah suu dadka uga weyn aad buu u laf dadkii marka waxaa la soo galay layn nin walba isagoo saaka rajo ka qaba birri calanka in loo dhiibo wuxuu yidhi awalba anuu laf weynaa bal si nebigu kor iga arko baan faraha foodooda kusii istaagaybi hadda nabigaan istusaabi meel baan luqunta waxa ka taagtaabi inta wuxuu raadinayaa in la yidhahdo adaa ilaah iyo rasuulkiisu ku jecel yihiin adaa ilaah iyo rasuulkiisa jecel e maaha calankan qaado oo wax un ku helsan dareerto adduunyaa ma aha ayib fa wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayh ayna xaggee ku sugnaaday caliyun cali caligii ibnu aalibin ina aalib ah cali ibnu abi aalib nebiga gabadhiisuu qaba calayhi isalaatu wasalaam waa xidid dhankan marka laga fiiriyo dhan kale marka laga fiiriyana adeerkii laxmiyoo nebiga soo korsaday baa cali dhalay oo cali iyo nebigu waa ilmo adeer laxmi ah soomaali hadday hawsha arki laxan meesha qabyaalad baa ka jirta ummad aafaysan baaneen ogtah waa la isku naas nuujinahaya waa la odhanhayaa xididtinimo noqotaya iyo xigaalnimo noqotayaaba meel daran bay wax ka ridahayaan laakiin nebigu waxyi ku shaqaynayay sababtoo a ah biri in cali ilaahiy uu jecel yahay rasuulkiisuna uu jecel yahay waxyi unbaa lagu ogaan karaa cali qalbigiisa waxa ku jiro inuu ilaah iyo rasuulka jecel yahayna waxibaa lagu ogaan karaa berri ilaahay sabab inuu ka dhiga gacmihiisa inuu ilaahay ku furana waxy unbaa lagu ogaan karaa marka ilaahay meeshuu yidhahdo u dhiib meeshii buu nebigu dhigay sal alay slam faqiila la yidhi nebigu qofka uu raadinayo leeyahay meeye maba joogaba waa cajiib huwa asagu yashtakii wuu ka sheeganaya ka xanuunsanayaa caynayhi labada indhood calankii in la qaadaba indhaha in wax laga arkaa iyo u baahnaa soo maaha ka xanuunsan yahaa muslim baa waxaa ku soo arooray kaana yastakii min aramad daaf baa ku dhacay bukooro indhuhuba isku haystaaba indhihiibu isku haystaa marka hawshaasaa ku dhacday nebigu xataa isagiioo maqanbu wuxuu yidhi ii raadiya marka fa arsiluu u cidira ilayhi xaggiisa bu nebigu alayhi salaatu wasalaam ha loo ha loo cidiro riwaya kale waxay fa arsala ilayhi u cidiray fa utiya waa keenay bihi asaga isagoo indhihii ka xanuunsan baa la keena fa basaqa nebigu waa ku tufay fii caynayhi labadiisa indhood buu ku tufay dhexdooda halkaa marka maxaad ka fahmin qofka waad ku tufi kartaa ama indhaha kaga tuf ama madaxa kaga tuf meesha uu ka xanuunsanahayo waa kaga tufi kartaa iyadoo dawaabideeda la ilaalinayo wa dacaa nebigu waa u duceeyey lahu asaga marka muxuu isugu daray inuu ilaahina u baryey kuna tufay oo meeshii xanuunsanaysay uu kaga tufay fa bara'a wuu buskooday isla markiiba waa buskooda kaan lam yakun waxaabaad moodaa inuusan ku sugnayn bihi asaga wajacun xanuun weligiisba inaan xidid xanuun ka qaban baad moodaa meeshaba fa acطaa nebigu waa siiyey hu cali araayata calankii iyo badiiraddii calankii marka cali baa gacanta ku hay isagaa ciidanka markuu hogaaminaya waa la dardaarma nebigu dardaaranka nebiga dhegayso nebigu wuxuu yidhi unfud soco calaa rislika tartiibtaada u soco xataa tanzila ilaa aad degtid bisaaxatihim nimanka duleedkooda ah meesha duleedkooda ay ku jir nimanku waxay samayseen dhufaysyo lamagalay ah ayay samayseen hub adagna way haystaan sanad biilkoodii iyo masaariiftoodiina waa u meelaysan yaha ciidamo aad u tiro badanna way haystaanoo tababaran meel dhufaysoo lamagalayana way galeen oo aad u adag marka nebigu wuxuu yidhi soco ilaa aad duleedkooda degtid uma dcuhum waxaad ugu yeertaa hum ayaga ila ilalislaami islaamka bal u fiirso ayagoo meeshaa ku jira oo isweer laga hayo war towxiidsada laa ilaha illa allah maxamadu rasululahi dhahaya wa akhbirhum waxaad u sheegtaa hum ayaga bimaa waxa yajibu ku waajibaya calayhim dushoodo min xaqillaahi ilaahay xaqiisa a tacaalaa sirrayay fiihi dhexdiisa fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartee la-an yahdiya inuu hanuuniyo allaahu alle bika adiga sababkaaga rajulan nin waaxidan ee keli ah ayaa khayrun kaaga fiicnaan badan laka adiga min xumri miimka waa la reebaya xumri wey min xumri nacam nacamna nuunka waa la kordhigayaa geela kiisa gudguduudan yaduukuuna macnaheedu waxaa weeye ee yakhuuduuna way dhex tiimbanayeen xadiidkaani nebigeenna sala allahu calayhi wasalama habeenkii dagaalka khaybar intuu socday muddaa reer khaybar lala dagaalamaya horta niman aad u adag aan igu soo orad ahayn bay ahaayeen waxaa cajiib ahaa oo sugan maalinka cali loo dhiibaya calanka maalinkii ka horreeyey kii kaloo ka sii horreeyey calanka muslimiinta waxaa gacanta loo geliyay abuubakar oo liy aduguna hogaami subaxiiba wuxuu bilaaba dagaal maalinkii o dhan buu nimankii jafahayay gabbalkaa ugu dhacay ayagoon weli waxba laga qaadin calankii habeenkaa markuu waagu baryay waa laga qaaday abubakar waxaa loo dhiibay cumar subaxii dambuu dagaalkii qaada suu u waday oo u wadaa gabalku ugu dhacay ayagoo nimankii barti la taagan yahay aad baa loo gaajooday waa la rafaaday ilaa saxaabada qaarkood ay dameero gowracdeenba dameero aad baa loogu gaajoodo meesha loogu silca habeenkaa saddexaad buu nebigu wuxuu leeyahay marka calanka ninkaasaan u dhiibaya waa habeen abubakar uu wax waaye hawshaas waxa weyaan uusan ku guulaysan inuu furo meeshaas waxbuu qabta eh cumarna uu ku guulaysan waaye inuu furo ayib kutubu siyar waxay sheegaan inkastoo culimmada qaar ka mid ay ah dacfi ku sheegaan ganjeelkii laga gelayay dhufayskaas oo aad u adkaa cali suu u sii socdayba markay nimankii towxiidkii diideen ayuu haraati ku dhufta ganjeelkii baa marka dhexda u galay oo dumay uu dhaca hal maray ciidamadii muslimiinta meesha ku daateen markoo nimankii loo galay wax yar kabacdina waa lagu kala kacayba raggii maalinkaa meesha joogaa waxay yidhaahdeen albaabka cali intuu haraatida ku dhuftay dhulka uu dhigay baan waxaan dabcana inaan qaadno toddoba nin annagoo ah ama sideed nin ama ragga qaarkood in afartan nin baan ahayn inaan qaadna ukaadiy xataa waa toosin weyne baale hal nin baana haraati ku jabiyey afartan nin baana toosin la maxoog ilaahay siiyeybaa oo sidiisuu u xoog badnaa dadka u xoog badnaa mise waa min baabil karaamaat ilaahay baa kashfi iyo karaamo u furay labadaba waa suurtagal marka bilaash ma ahayn markuu nebigu leeyahay ninkaasaan udhiibi doonaa ilaahay baana gacmihiisa ku furi doona ilaahay baa gacmihiisa ku furi doona hawr sahlan ma ahayn cali marka sidaa ah, ayuu meeshaa ku fura calanka raayada waxaa loo yaqaanaa waa calanka ammaanduulaha ciidanka ayaa wada ama ciddii asigu u dhiibo naa'ib ka noqonaysa ayaa wada halkaa waxaad ka fahantay fadliga ay leedahay dadka diinta in loogu yeero dagaalka xataa diinta in loogu yeeraa ka horraysa marka ugu horraysa intaadan dagaal ku qaadin waa niman lagu suu duolo nebigu madiinu ka yimid khaybar baa la dul degan yahay isweer baa laga hayaa wax walba waxaad uga horraysaa towxiidka ugu yeer xaqa ilaah u yeer ugu yeer ayib taas marka xadiidku wuu inoo faa'iideynayaa waan ka qaadanaynaa sida awgeed bay culimmadu waxay yidhaahdaan waxaad arkaysaa qur-aanka lagu leeyahay aayadda qur ugu fadliga badan waa aayad kursiga maxay ugu fadli badnaatay towxiid bay ka hadlaysaa qulhuwallaha waxaa lagu leeyahay qur saddex meelood marka loo dhigo waxay u dhigantaa hal meel soo saa lama yidhaahdo ku mutaysata towxiidkay ka hadlaysaa sidaa awgeed baa waxaa muhim ay culimmadu leeyihiin towxiidka in dadka lagawaxaw laga aqtiro laga anqariyo oo lagu dadaalo in towxiidka dadka la baro ayib taana xadiidku waxyaalahan ka qaadan inay qofka marka diinta loogu yeerayo dagaalka iyo diin yeerida waxaa horeysa marka hore dadka dacwada in la gaarsiiyo dacwada in la gaarsiiyaa horraysa xadiidka qaybta ku saabsan fa wallaahi la an yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayru laka min xumri nacam fa wallaahi la'an laamka waa la kordhigayaa la'an ku jira antuna waa kordhigantayaa la'in ma ah khayru laka min xumri miimka waa la reebayaa annacamna nuunka waa la kordhigaya sheekheena sharaf dawiil radiallahu canhu wuxuu odhan jiray xadiidkan qolyaha markay ahrinayaan beerka ka raru odhan jira beerka beerkay ka raraan bu ohan jira wuxuu ka wadaa laxni bay akhriyaan oo meeshii laamkii la la odhan jiray bay li odhanayaan meeshay odhan lahaayeen xumri bay xumur odhanayaa xumri jamcu axmar weeye axmar oo guduud ah baa xumri lagu jamciyaa laakiin haddaad tidhaahdee fa wallaahi baan ku dhaartay la an yahdiya bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumuri nacam dameeraha waxaa ka fiican y waxa weyaan dameera dameeray noqonaysa xumur haddaad tidhaahda dameero ayay kaa noqonaysa dameerana ma waxa laga hadlaaye xumru waa guduudka ama casaanka nacamna waa ariga iyo geelaya loda laakiin nicam haddaad tidhahdo waa barwaaqooyinka kaleeto marka intaba laniga waa in laga ilaaliyo intaba laniga waa in laga ilaaliyo fiihi masaa'ilu baabkan waxaa ku sugan masaa'il kitaabka dhexdiisa abwaabta ku soo aroortay waa baabka ugu masaa'il badan weeye baabkani baabkaas uu ku sheegay halka aayad iyo labada xadiid wuxuu ku sheegi doonaa musanifku soddon masalo oo intaa kala dhex al uulaa masalada koobaad addacwatu yeerida dadka loogu yeero ilallaahi alla xaggiisa in dadka alla xaggii loogu yeero dariiqu man ruux waddadii weeye ittabacahu nebi moxamed raacay sal alay waslam in dadka alla xaggiisa loogu yeero waa dadka nebi moxamed raacay wadadoodii sabiilii adcuu ilallaahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii nusakda qayb baa waxay qoraan ina adacwata ilallaahi ilaahay dadka in loogu yeero dariiqu man ittabacahu athaaniyatu masalada labaad attambiihu waa baraarujin cala alikhlaasi daacadnimo iyo dar ilaahinimo la isku baraarujiyo markaa dadka diinta ugu yeeraysid lianna kaiiran in badan low dacaa hadday dadka ugu yeeraan ilaalxaqi xaq fa huwa asagu ruuxii yadcuu dadka wuxuu ugu yeeraya ilaa nafsihi naftiisa dad badan baa waxay samaynayaan markay diintii ka hadlayaan oo boos diineed fadhiyaanoo dadka wuxuu sheegayaan wuxuuba diinta ku sharaxayaaba inuu asagu isku sharaxo diintiiba wuxuu ku sharaxayaa inuu asagu isu sharxo aniga ha la yaateeco aniga ha la itaageero madaxweynaha yaga reerka yaga ha la taageero ha lagu xirnaado waa kaasa haddii aad tidhahdo war waxaani waa khaladna oo sidaan iyo sidaanu ku khaldan yahan waa kala dhimanaysaan sababtu waxa weye marka hore wixiisu ilaahay darti ma ahayne asaga unbaa iswax isku waday wixiina hadday suurtageli waayen waa inuu dagaalamo arrinkaasna sax ma ah athaalithatu masalada saddexaad anaalbasiirata aqoontu markaad dad diin ugu yeeraysay ama cibaadaysanaysid min alfaraa'idi waajibka ayay ka mid tahy waxyaalaha waajibaadka ay ka mid tahy adcuu ila allaahi calaa basiiratin soo maa basiiratu waa aqoon cilmi iyo camal alraabicatu masalada afraad min xusni tawxiidi towxiidka wanaaggiisa waxaa ka mid ah annahu towxiidku tansiihun wuxuu nasahid iyo hufitaan u yahaa lahu alle tacaalaa sarreeye canilmasabati cayda la caayoo dadka qaarkood ay caayaan min dalaa'ili xusni towxiid towxiidka wanaagiisa waxyaalaha ku tusinaya waxaa ka mid ah annahu tansiihullaahi can ilmasabati ilaahay buu wuxuu ka hufayaa cayda oo waa maxay wa subxaana allaahi ilaahay baa ka hufan in ilaahay cid wax la yeelato ilahay waa ka hufanyah alkhaamisatu masalada shanaad anna min qubxi shirki shirkiga xumihiisa waxaa ka mid ah kownuhu ahaanshihiisa masabatan cay u yahay lilaahi ilaahay ay dadka shirkiga sameeya waa dad ilaahay caaya sababtaa waxay leeyihiin nebi ciisiya ilaahay baa isku mid ay leeyihiin waa khalad waxay leeyihiin asnaamtiiyo ilaahay baa cibaadada islale waa khalad marka qofka shirkiga samaynaya waa qof ilaahay caayay ilaahayna wuxuu ka mudnaa aan marin wey xaggee laga qaadan min qubxi shirki annahu kownuhu masabatan lilaahi ayada laftirkeeda wa subxaan ana min almushrikiin subxaan allahdi wey asaadisatu masalada lixaad wahiya iyaduna min ahamihaa masaa'ilka kitaabka midda ugu muhiimsan bay ka mid tahaye ibcaadulmuslimi qofka muslimka ah in laga fogeeyo weeye canilmushrikiina mushrikiinta laa yasiiru yuusan ka mid noqonin minhum ayaga walow lam yushrik yuusan laba wadaajinbe nusakhda qaybba waxay qoraan lianlaa yasiira suusan uga mid noqon minhum ayaga walow lam yushrik shirkiba yuusan la imaan macnaha inaad gaalada muuqaalkoodii buuxi siduu aad ka mid noqotay walow shirkiba ha samayne baa lagaa fogaynaya xagyaa laga qaadan wamaa ana min almushrikiin nabi moxamed baan anigu mushrik ma ah waa iska fogaynaya nebigu calayh isalaatu wasalaam asaabicatu masalada toddobaad kownu tawxiidi tawxiidka ahaanshihiisa weeye awala waajibin waajibkan ugu horreeya uu yahay waxa ugu horreeya kugu waajiba waa tawxiidka haddaad daddin ugu yeerisa maxaa ugu horreeya tawxiidka awal waajibin marka dad baa waxay leeyihiin awal waajib oo ku saaran waxa waa inaad shakidid horta wax walba ka shaki markaa shakadid wax raaraadi shakigaasaad kaga bixi lahayd kabacdi baa tawxiid imaanaysa hawshiisa waa khalad arrinkaas maxaaba shaki ugu watabaan oo yaqiin helaya oo ilaahay ku dhawaaqayo tawxiidkiisa athaaminatu masalada sideedaad annahu tawxiidku yubda'u waa lagu bilaabayaa bihi asaga qabla kulli shayin shay kasta ka hor xataa salaa salaadda xataa waa laga hormarinaya xataa salaati salaadda xataa waa laga hormarin xataa salaatu salaadda xataa waa laga hormarin kara labada waa ohan kartaa xadiidka mucaad baan kusoo mar ataasicatu masalada sagaalaad anna macnaa yuwaxidullaaha macnaheedu waxaa weeye huwa asaw macnaa shahaadati an laa ilaaha ila allah leanna waxaan soo marray riwaayad ka mid a ah xadiidka mucaad inuu nebigu yidhi waxaa dadka u yeertay ilaa an yuwaxidullaha sooma ahayn macnaheedu waa maxay waa shahaadati an laa ilaha illa allah macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jiran alla mooyaane inay qiraan weeye sidaasaa laga wadaa alcaashiratu masalada tobnaad anna al qofku qad yakuunu ah, inuu ahaadaa suurtowda min ahlilkitaabi ahlu kitaabka mid ka tirsan walxal huwa asaguna laa yacrifu uusan garanayn ha ahlu kitaabnimadii ow yacrifu ama uu garanaya ha ayada laakiin walaa yacmalu uusan ku dhaqmin biha ayada oo xaggee laga wadaa markaa sababtu waxa weeye qolyahan yeman joogay oo nebigu mucaad uu u diray hadday garan lahaayeen oo ay ku dhaqmi lahaayeen in mucaad inta loo dira la yidhahda ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulullaahi u sharax looma baahdeen haday garan lahayen ama ku dhaqmi lahaayeen alxaadiyata cashrata masalada koob iyo tobnaad atanbiihu waa bararujin cala tacliimi dadka in wax la baro la isku baraarujiyo bitadriiji si tartiib tartiib ah cilmigu si u kala horeeyo u kala yaryaryaha dadka loogu bilaaba nebigu muxuu ku bilaabay yaraanta waxaan ka wadnaa say dadku ugu kala munaasabsan yihiin towxiidkaa lagu bilaabay salaadaa lagu xujisiiye sakadaa lagu xujisiiye laakiin adoon towxiidka u sheegin haddaad tirakeen sakada adeer maxaa sake ah haddaad ka qadaxtaa ilahay ka aqbali maaye marka cilmigu waa kala horeeya qofkii asagoona safiina iyo arbaciin iyo ajruuma midna loo soo akhrin saxiixulbukhaari haddaad u bilowdid hadda waxa weeye wax badan keeni u maayo inuu wacdi ahaan uga faa'idaysta maahane athaaniyata casharata masalada saddex iyo tobnaad labiyo tobnaad albadaa'atu waa bilaabid bilahami falahami howluhu say u kala muhiimsan yihiin oo u kala waaweyn yihiin loogu kala bilaabo dadka dacwada iyo diinta towxiidka salaada soonka markaad howl bilaabaysid say u kala sarreeyaan baa loo kala hormariya athaalihata casharata masalada saddex iyo tobnaad masrifu zakaati zakada meesha lagu bixinahayo weeyaan oo nusakhda qayb baa waxay qoraan macrifatu masrifi zakaat zakada meesha lagu bixinaya in la ogaado weeye xagee weeye saboolkoodaa la siinayaa fuqaradana waa laga qaadin dabcan dee intaa keliya sekada laguma bixin kare ka badan baa lagu bixinayaayo dadkii sideedda ahaayoo suuratu tooba alla uu ku sheego masaakiintii iyo fuqaradii iyo ibnusabiilkii iyo qaarimkii iyo dadkii walcaamiliina caleyha iyo mualafadii dadkaasoo dhan waa la siin karaa laakiin qayb ka mid ah unbuu koobid wixii dhan la wada koobay ma aha araabicata casharata masalada afar iyo tobnaad kashfulcaalimi aqoon-yahanka faydidiisa weeye ashubhata shubhada iyo waxa iska dhehgalay uu ka faydo canilmutacalimi ardayga waxbaranaya innaga soomaaliga mutacalim waxaan u naqaanaa qofka waxbartay bali hebel waa nin mutacalima laakiin carabiga waa midka waxbaranayaba kan waxbaranaya mutacalim loo yaqaanaa marka halkan maxaa laga wadaa qofka ardayga ninka culummada wuxuu isleeyahay xoogaa ishkaal bay ku keeni kartaa inuu u turxaan bixiyo u faydo xaggee laga qaadan xoolihii sakada ahaa oo qolyahan la yidhaaha laga qaada hadday towxiidkiina qabsadeen salaadiina tukadeen waa dad weli aqoontooda yar tahay intaasay weli ugu eg tahay sakadii haddii laga qaado oo laga qaadi lahaa oo islaamku meeshay jirtay iyo xaruntii madiine loo gudbin lahaa shubahaad bay isku furi lahaayeen waxay odhan lahayn xoolihii waa laydinka qaata laakiin haddii layidhi idinkaa laydinka qaadaya idinkaana laydinku celinayaa khalaas markaas ayadaa dhib badan ka imaan maayo alkhaamisata casharata masalada shan iyo tobnaad annahyu waa reebid layska reebay can karaa'imi اlamwaali can akhdi karaa'imi اlamwaal xoolaha kuwooda wanaagsan dadka in laga qaado sekada marka laga qaadayo asaadisata casharata masalada lix iyo tobnaad itiqaa'u dacwati اlmadluum kan laga gardaran yahay habaarkiisa dhawrida la iska dhowro la iska ilaaliyo wey waa in la iska ilaaliyo asaabicata casharata masalada toddobiyo tobnaad alikhbaaru waa warramid laga warramo biannahaa baryadaas ayadu laa tuxjabu inaan la xijaabayno qofkii aad gardaraysatay hadduu ilaahay kugu dacweeyo dacwadiisii inay tegaysooo aan la xijaabaynin athaaminata casharata masalada siddeed iyo tobnaad min adilati towxiidi towxiidka waxyaalaha ku tusinaya adiladiisa waxaa ka mid ah maa jaraa wixii socday calaa sayidi lmursaliin kuwii la soo diray ugaaskoodii wa saadaati alwliyaa'i owliyada madaxdoodii wixii soo gaaray oo min almashaqati dhib ah iyo waljuuci gaajo iyo walwabaa'i xanuun oo laga wado nebigu intuu khaybar dul deganaa xanuuno iyo gaajo iyo dhib baa soo gaaray waxaa dhibkaasu u soo gaarayana waxay ahayd ilaahay diintiisa inay hirgeliyaan ilaahay diintiisa inay hirgeliyaan bay ahayd ataasicata casharata masalada sagaal iyo tobnaad qowluhu hadalkiisa weeye nebiga sal alla alayh wasalam uu yidhi la uctiyanna raayata calanka waan siinayaa ilaa aakhirihi laga gaaro calamun waa astaan iyo calaamad oo min aclaami nubuwati nebiga calaamadihiisa ka mida nebinimadiisa ku tusinaya laba dhinac labadaba wax qeyb oo aan la gaarin buu nebigu inta ka sii waramay bay sidii u dhacday oo nebigu wuxuu yidhi nin baan siin doonaa berri calanka ilaahiyo rasuulkiisuu jecel yaha ilaahiyo rasuulkiisuna waa jecel yahin wuxuu labaadoo sheegay berri in la furi doono khaybar labadiiba sidii ba u dhaceen alcishruuna masalada labaatanaad tafluhu nebiga tufidiisa weeye fii caynayhi cali labadiisa indhood uu ku tufay nusakda qaar baa waxay qoraan tafluhu fii cayni caliyin cali ishiisa uu ku tufay ayaduna waa calamun astaan oo min aclaamihaa nabiga astaamihiisa nebinimadiisa kutusinaya ka mid a noqode qofka tuftiisa iyo dacwadiisa in la aqbalo nebinimo kuma xirna qof wanaagsan hadduu hela wuxuu ku aqbali karaa alxaadiyatu walcishruun masalada labaatan iyo koowaad fadiilatu caliyin cali fadligiisa weeye radia allaahu canhu maadaamuu ilaahay jeclaa ilaahina uu jeclaa rasuulka uu jeclaa rasuulkuna uu jeclaa khaybarna asaga ilaahay sababkii uu ku furay intuba way ku tusinayaan الله أكبر athaaniyatu walcishruun masalada labaatan iyo saddexaad fadaa'ilu saxaabati saxaabada fadligoodii weeye radiallaahu allah ka raali noqday canhum xaggooda fii dowkihim falaqayntooda dhexdooda falaqayntooda dhexdeeda tilka taas alleylata ee habeenkaa ay falaqaynayeen iyo wa shuqlihim ku mashquulidooda ka mashquulidooda ay ka mashquuleen can bishaarati alfatxi furashada khaybar la furanaya bishaaradeedii musanifku halkan wuxuu ka wadaa nebigu khaybar habeenkii ka horreeyey maalinkii la furtay habeenkii ka horreeyey wuxuu sheegay berri calanka inuu u dhiibaya nin ninkaa ilaahay rasuulkiisuba waa jecel yihiin asaguna ilaahay rasuulkiisaba waa jecel yihi waa shahaado waa midda labaadee ninkaasu berri khaybar buu furi doonaa labadaa waxyaalooduu nebigu uu sheegay saxaabada nabigu waxay aada isugu mashquuliyeen ninkeebuu noqon doonaa ninka biri ilaahay sababkiisa khaybar uu ku furay bishaaradii baa walba raadinayay meeshii cadowga biri waa laga furanayaa khaybarba waxaa lagaga mashquulay bishaarada sababtoo ah waxaa dhici karta dagaalka intuu qof ka qayb galo inuusan hadhow ilaahay raalli ahaanshihiisa gaarin waa dhici karta sababtoo ah nebi maxamed kuwo la jihaaday baa naarta galoo nebigu uu sheegay haniimadii wax ka oo ay khayaaneen inay naarta ku galeen laakiin in lagu yidhaahda ilaahay baa ku jecel oo rasuulkiisaa ku jecel oo adigaa ilaahay jecel oo rasuulka ku jecel hawshaasaa wax walba kala weyn sidaa ogeed habeenkii o dhan waxaa la falanqaynaya birri inay furan doonaan way ku faraxsanaayeen nebiguna isu u sheegay u dhacayso laakiin talow yuu noqon doonaa ninka berri ilaahay jecel yahay rasuulkiisuna jecel yahay ahaaliatu walcishruun masalada labaatan iyo saddexaad aliimaanu rumayn weeye bilqadari qadarka ilahay in la rumeeyo xadiidku waa ina tusin wa xaggee naga tusinayaa lixusuulihaa bishaaradii helitaanka uu helay liman ruux lam yasca aan u shaqaynin iyo wa mancihaa udiididda bishaaradii caman ruuxii saca u shaqeeyey dadkii habeenkii oo dhan u soo jeedaoo falanqaynayeyna berri calankii lama siinin qof xalay iska jiifay oo indhahaba ka xanuunsanaayo indhahaba isku haystay oo daaf ku dhacayna waa la siiyey maxaan odhan karaa marka qadar ilaahay oo ilaahay hore u jaangooyey wey alraabicatu waalcishruun masalada labaatan iyo afraad waa anshaxa ku sugan fii qowlihi hadalkiisa nebiga uu yidhi calaa rislika tartiibtaada sababtu waxa weeye calaa rislika wuxuu nebigu tusinayaa dacwada uu dadka ugu yeerayo iyo siday howluhu u kala horreeyaan inuu tartiibiyo uusan degdegin marka waa nooc ka mid ah xikmada iyo asaaliibta dacwada tartiib inaad isticmaashay alkhaamisatu walcishruun masalada labaatan iyo shanaad addacwatu waa yeerid ilal islaami dadka islaamka loogu yeero qabla alqitaali intaan dagaal lala dagaalamin ka hor nusakhda qayb baa waxay qoraan albadaa'atu bidacwati qabla alqitaali albadaa'atu bidacwati ilallah in dadka lagu bilaabay in alla loogu yeero qabla alqitaali dagaalka ka hor dabcan waa haddaysan dacwadii gaarin asaadisatu walcishruun masalada labaatan iyo lixaad annahu dagaalku mashruucun mid la sharciyeeyoo la jideeyey weeye in lala dagaalamo liman ruuxii ducuu diinta loogu yeeray qabla dalika dagaalkaa ka hor oo waquutinu lala dagaalamay qofkii inta diinta loogu yeeray asagu diinta diiday inuu qaato markaa bacdi markaad ku duldegtid adoon waxba diinta ugu yeeran waad la dagaalami kartaa alsaabicatu walcishruun masalada labaatan iyo toddobaad oo dee yuhuud nebigu sal allau alayh wasalam dagaalkii khaybar ka horra waa la dagaalamay reer bani qurayda iyo qolyihii madiinada garaameeye addacwatu waa dadka diinta in loogu yeero bilxikmati si murtiyaysan xikmaddu waa murti maxaa ku tusinaya liqowlihi nebiga hadalkii akhbir waxaad u sheegtaa hum ayaga bimaa waxa yejibu ku waajibaya calayhim dushooda nusaakda qayb baa waxay qoraan addacwatu ilallaahi bilxikma xikmadda culimmada qaar baa waxay yidhaahdaan waa ficlu maa yanbaqii fi lwaqti aladii yanbaqii cala alwajhi aladii yanbaqii wax ay habboon tahay in la sameeyo inaad samaysid kow waqtigay ku habboonaydna aad samaysid labo sidii ku qurux badnaydna aad u samaysid saddex saddexdaa qodob markuu warkaaga iyo ficilkaagu kulansado baa la odhan karaa waxa qofka ka soo fulayay waa xikmad ama waa murti laakiin haddaad tidhaahdeed waxaan samaynayaa shay aan habboonayn murti ma aha oo habboon baan waxaan samaynayaa wakhti uusan munaasab ku ahaynna murti ma aha ayadoo shaygu haboon yahay waqtiguna munaasab yahay haddaad tidhahdo waa samaynayaa laakiin qaabka aad u samaynayso uu yahay qaab khariban oo wax fogaynayana ayana murti ma aha marka qofka muuminka ahe raba ilaahay inuu dadka ugu yeedho oo ilaahay iyo khalqiga isku xidho oo dacwo ilaah iyo diin ilaahay uu fidiyo waa inuu murtidaa iyo asaaliibta adeegsado uusan ka tegin laakiin dad waxba garanaynin oo sunankii waxba ka aqoonin haddii lagu yidhaahda diinta u sheego sheekh u noqo oo wax u sheeg oo markiiba masaa'il khilaafiya aad ku bilowdid farta aad dhaqaajisay ataxyaadka sokoska aad masaxatidoo kaleeto waxa wey masaa'il khilaafiya aad ku bilowdid xigmad maadan isticmaalin iyo mufti maadan isticmaalin dadkii baa diintii ku dirtay oo tira islaamuhu salaata weysada ma jabiyaan maanta dhan waxa way hadda way jabiyaan aad ku tiraahd ma jabiyaan aad ku tiraahdid marka waxaa la rabaa qofka muuminka ahay inuu xikmad isticmaalo dacwada ayib athaaminatu walcushruun masalada labaatan iyo sideedaad almacrifatu waa in la barto bixaqi illaahi ilaahay xaqiisa fi lislaami islaamka dhexdiisa xaqu ilaahay kugu leeya waa maxay ilaahay keliga caabud makhluuqiisana caawi ataasicatu walcushruun masalada labaatan iyo sagaalaad hawaabu man ruux ajarkiis weeye ihtadaa uu ku soo hanuunay calaa yadayhi labadiisa gacmood dushooda rajulu nin waaxidun ee keli ah ninkaasuu qof gaal oo soo hanuunisaybaa ah mise xataa muslim noloshii ka dhacay oo muslim ah haddaad wanaagga iyo khayrka inta u bandhigtid aad samata bixisidoo dacwada iyo khayrka ku soo dabaashid ajarkaa waad heli xadiidku wuxuu ka hadlayey dad gaala diinta loo sheegay la-an yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam laakiin diidi mayso qof muslim ah oo wax ka hadlaysnaayeen inaad caqiidadiisa u toosisid cibaadida cibaadada u hagaajisid akhlaaqda iyo dhaqanka u suubisid oo wanaagga aad ku soo dabaashid ayadana ajarkeedaad leedahay insha allah ahalaahuuna masalada soddonaad alxalifu waa in lagu dhaarto cala alfutya jawaabidda marka dadka loo fatwoonahayo rabtid masale inaad adkaysid ilahay baa ku dhaartay sidaa waa inaad tiraahd oo xaggee laga qaadan nebigaa wuxuu ku yidhi cali markuu dirayay fa la an yahdiya allaahu fa wallaahi waa dhaar la an yahdiya allahu laftirkeeda dhaar kalea ku jirta ilaahay baan ku dhaartay ilaahay sababkaaga inuu hal qof ku soo hanuuniyo baa geela kiisa quruxda badan ee gudguududan ee carabtu aadka u jeclayd ka qayma badan oo ilahay agtiisa ka fiican sababtu waxa weeye geela gudguduudan waa dhammaanaya laakiin qofkaan ajarka aad ka helaysid ilaa qiyaami saacati wuu kuu soconaya wallahu aclam sala allah wbaarak calaa nabiyina mxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin